wakaala oo waxaaba yidhaahdaanba xaqiiqa ahaan shirkadu waxay u laabanaysaa unba caqdulwakaala bay usoo laabanaysaaba oo marka isku darkan xoolaha oo de isagu ficila laga yimaado caqdiga meesha yaallaa waa idnun fi tasaruf oo de markaa wakaalo inuu qofkani wakiil ka yahay qofka kale ah haddaba wakaaladii iyo axkaamteedii baa halkan laga gelaya waa baab aad iyo aad muhiim u ah dadkuna aanay had iyo jeer ka maarmin aanay ka madhnaanna had iyo jeer qofku inuu cid dirsado ama cidi ay dirsato kama madhnaado wakaalada laguu sheegaya waa dirsashadii marka haddaad qof dirsatod waxaa ii soo iibi ama maaragtay waxaa ii maaragtay wixii adigu aad samayn lahaa ii samee oo adigu qabo waa wakaalada lagu sheegayo hebel baan wakiishay macnaheedu waxa weeye waan dirsadayo inuu waaan wixii aan qaban lahaa qabto iyaan u diray weeye wakaaladu luqa ahaan waa atafwiidu baa la waa in cid loo xil saaro hawshaadii inaad cid kale uxil saarto tafwiid baa la yidhahdaa iyo xifdi sharci ahaan waa tafwiidu shaksi amrahu ilaa aakhara fi ma yaqbalu niyaabata liyafcalahu fii xayaatihi waa in loo xil saaro qof inuu qof qof kale u xil saaro arrimihiisii naaibka la ysaga yani cid kale loo dirsan karayay ilan waxyaaluhu waxay uqaybsamaan waxyaalaha afcaashaadu waxaad cid u dirsan karti waxaanad cid u dirsan karin bay uqaybsamaan haddaba maa yaqbalu niyaaba waynu arki doonaa wixii in maaragtay cid kale ay kuu qabato aqbalayay inaad cid kale u xil saarto si uu markaa u qabta inta aad nooshahay ayaa waxaa la yidhaahdaa wakaalo liyafcalahu fii xayaati waxaynu ku saaranaa wasiyadii ama isaaga wixii loo yaqaanay qofkii carruurta ka mas-uulka noqonaye daynta bixinaye aad lahayd markaa geeriyoodo hebel baa waxaa iiga mas de taasi wasiyaa la odhanaya ama wisaaya baa la odhanaya wakaaladu waa fil xayaa markaa intaad nooshahay ayuu qofkani hawshan kuu qabanaya way ku soo aroortay shareecada ama maaratay nusuusta wakaaladu fabcaثuu xakama min ahlihi waxakama min ahliha markii labadii qof ay isqaban waayaan waata la yihi laba oday ha la diro dee labada oday odayga ag maarata agga inanka ka socdaana inankiibu wakiil ka yahay odayga xagga inanta ka socdaana inantiibuu wakiil ka yahay nabiguna alayhi الsalaatu wasalaam umu xabiibe markuu guursanayay waxaa xadiisku tilmaamaya in camr bn umayat adamri radia allahu tacala canhu uu nebigu wakiishay oo uu nebiga wakiil uga ahaa guurkii oo umu xabiiba binti abi sufyaan radia allahu canha wa can abiha sidoo kale dee maaragtay nusuus ka warramaysa ummadihii naga horreeyey iyadana way ku soo aroortay fabcasuu axadakum biwariqikum hadihi ila lmadiinati falyandur ayuha askaa acaama falyatikum birisqi minhu walaytalaaf walaa yushcarana bikum qof bay dirsadeen iyagii kamid a si uu raashin ugu soo iibiyey waa wakaalo weeyi laakiin maadaama ay sharcu man qablanaa tahay waxaynu odhanaynaa waa istinaas ee ixtijaaj maaha waa la weheshanayaauune ixtijaaj maaha sidoo kale idhabuu biqamiisi hada faalquu calaa wajhi abi yati basiira qamiiskagan qaado wejiga aabbahay ku tuura markaa wuu dirsaday hawl buu udirsaday iyaduna waa sharcu man qablanagaasay gelaysaa nusuus badanna waa ku sugan tahay wakaaladu nabigu alayhi salatu wasalaam hawlo badan oo cid u diray dee way jirtay waanay fara tahay xadiis ku badan tahay waanaynu ku arki doonaa inta aynu baabka ku dhex jirno in allahu tacaala qofkii la dirsaday inuu aqbalo arintii uu yeelo waa arin manduub ilayha o arrin la jecel yahay weeyaan haddaanay arrintu qisaas iyo aanay ahayn waa ma waa manduubun ilayhayo waa arrin fiicanoo de wallahu fii cawni lcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih qofkii waad caawinaysaa waa caawin marka caawimaduna wax shareecadu ay jeceshahay wey hadaba wakaaladii waxay u baahan tahay muwakil iyo wakiil iyo muwakal fiihi iyo siiqa cid cid dirsanaysa iyo kii la dirsanayey iyo hawshii loo dirsanayey iyo ereyadii dirsashada xambaarsanaa intaasa axkaamteedii halkan lagaga warami doonaayo marka intaa mid waliba wixii uu ku hagaagaya la sheego ayaa haddana axkaamtii ka ratibmaysa sixatulwakaalada axkaamulwakaalati saxiixa ayaa hadana loo sii gudbi doona markaa kadibna haddana alikhtilaaf bayna almuwakili waalwakiil ayaa haddana loo gudbi wuxuu yihi man jaaza muwakilkiibuu ku bilaabay iyo wakiilkii labadii qofee istirsanayey shuruuddoodiibuu ku bilaabay o wuxuu yihi man jaaza qofka ay banaan tahay in uu ku tasarufo qofka la ogol yahay isagaba sharcigu u fasaxayo inuu tasarufkaa isaguba u baashiro isagu uu qabto fii maa yuwakalu fiihi waxaan uu ku tasarufayo inuu ku tasarufo wax in cid kale loo dirsadaa ay suuragal tahay way noo iman doontaa waxa ay suuragal tahayna wuxuu yahay qofkii markaa loo ogol yahay wax cid kale loo dirsan karo inuu isagu toos u qabsado qofkii loo ogolaado jaaza waxa bannaan tawkiiluhu cid kale inuu u dirsado haddii arrinku yahay arrimihii laysu dirsan karayey qofkan wax dirsanaya waxaa la eegayaa uun isagu waxaan wax shareecadu u ogoshahay inuu qabsado ma yahay hadday haan noqoto cid kalena wuu dirsan karaa wiil oo maalan de inaad adigu lacagtaada wax ku soo iibsato shareecadu way ku ogolay iibsiguna way noo iman doontaa waxyaalaha loo ogolay in cid kale loo dirsado markaa qof kale waa u dirsan karta wajaazat wakaalatuhu waxaa kale oo iyaduna banaan in uu arrinta noocaasa qofku wakiil ka noqdo eeg hadda halkan waxaa laguu sheegay shuruud lmuwakil waa inta hore shuruud wakiilna waa halkaa wajaazat wakaalatu wakiilna wuu ka noqon karaa wey marka qofku wixii uu iskii u qaban karo ayaa la ogol yahay inuu cid kalena u dirsado haddii waxaani uu yahay wax aqbalaya niyaabo sidoo kale wixii uu naftiisa u qaban karo ayuu cid kalena wakiil uga noqon karaa saas weeyaan marka labadu waa isku shuruud cagsiga marka waman laa yajuuzu qofkiisa aanay sax ahayn tasarufuhu inuu isaguba waxan qabsado qofkii aan loo ogolayn laa yajuuzu ma banaano ansixi mayso tawkiiluhu inuu cid kale u dirsadaana ansixi mayso walaa wakaalatuhu isagu inuu cid kale u qabtaana oo cid kale ay isaga dirsataana iyaduna ansixi mayso tusaale qofkii yaraa inuu wax iibsado lama ogola dee inuu cid dirsadu yidhahdo waxaa iisoo iibina lama ogola ilain isagii baabay shareecadu diiday inuu wax iibsado iyadoo laleeyahay caqligiisii baan weli taam ahayn maadaama aanu caqligiisii taam ahayn tasaruf maaliye ma geli karo adigii inuu ku dirsado oo intuu ilmo yari inta lacagtan hansita alaabtaasaan doonaya in la ii iibiyo uu ku ma nacnac iyo uu ku dirsado dabeetna tirada keen ma ansaxayso maxaa yeelay isagiibaa asala adigiina farac baad noqonaysaa asalkiibaaban shareecadu ogolayn faracii markaa muxuu macno samaynaya ilan wakiilkani wuxuu farac ka yahay muwakilka dirsadaha ayuu farac ka yahay marka kii haddaan asalkiiba la ogolayn waxaan isagu baashiro faraciina la ogolaan maayo sidoo kale adigu qof weyn baaba too qaangaarahoo wax iibsan kara laakiin ilmo yar baa doonaysa inaad dirsato tirada alaabtaa iisoo iibi iyadiina lama ogola maxaa iyadana loo ogolaan waayo dee ilmahani isaguba waxma iibsan baa imikana lagu ohanaya isaguba isagoo asal ah baan wax iibsan karin isagoo faracana waa min baab awla baa lagu leeyay isagoo asaloo naftiisa ka socda ayaaban la ogolayn isagoo markaa faracoo cid kale ka socdaana kama si awleysan in la aqbali waayo markaa iyaduna waata markaasa markaa lagu leeyahay waman laa yajuusu tasarufuhu qofka isagiiba inuu tasarufkii isagu baashiro aan la ogolayn laa yajuusu tawkiiluhu cid kale ma dirsan karo walaa wakaalatuhu wakiilna ma noqon karo cid kale isaga ma dirsan karto qaacidadaa guud baad haysanaysaa marka ay muwakil iyo wakiil maxaa loo shardiyaa noqoto markay sidaa tahay ayaa haddana mid walba istinaa aad gelayaanoo waxyaalaha laga soo reebaya sharaxaad ka baari doontaan wax badan baa lasoo reebaya dhinacaana wabaa laga soo reeb dhinacaana wabaa laga soo reebi dhinac walba wabaa laga soo reebi kuwa waxaad arki tasarufkiisii aan la ogolay inuu isagu maarata asal noqdo laakin uu farac noqdo la ogolya iminka gabadhii oo kale dee furiin iyadu gacanta ku wama furi karto waay furi kartaa gabadhu ilan dalaaqii ninkaa gacanta ku haya gabadhi waxba furi karto laakin waa loo dirsan kara ha islaantii waan kuu wakiishaya fur haddaad markaa sidaa tiraahdo ood wakiilato iyadoo wakiila way furi karaysa soo arki marka qaacidadii waa laga soo reebay soo ma maxaa looga soo ree waxaa looga soo reebay dalaaq waabay furi lahayd iyadoo lafteedu ahal way u ahaan lahayde gacantaana ugu jirin hadduu gacanta usoo galo way furi kartaa laakiin gacantaanu ugu jirin oo sidaasunbay asal ku noqon weydo shareecadii ayaan gacanta u gelinin waba intaasu laakiin nikaaxii oo kale gabadhaasaan guursanayaa waan maqanahay wakiil baan samaysanayaa hooyaday baa iga wakiila buuhi oo markii la ydhaha inantii hebel hebel waanu u guurinay hooyaday baa odhanaysa u aqbalay kayga guurkaa oo wakiil buu ka dhigtay miyay soconaysaa socon mayso oo maxay u socon weyday waxay u socon weyday caqdunikaaxu waa wilaayo wilaayadana shareecadu raggay u dhiibtay dumarku wilaayada maba soo galaan marka waxaani waa nooc mas waa nooc mas sidii alaaqa maaha sidii alaaqa maaha alaaqi ataa addoon baad u dirsan karta ohan karta islaanta fur waanu ku wakiishay furi karaa laakiin nikaaxu waa wilaayo sidaa daraaddeed dumarkii ahal uma aha wilaayada shareecadu may siinin marka lama wakiilan karo oo man laa yajuuzu tasarufuhu binafsihi laa tajuuzu wakaalatuhu ay soo gelaysa masaail kaloo lasoo reebayaana way jiraan shuruuxdu shuruuxdu wax badan bay sheegayaan mid kastana sabab loo soo reebay baa jirta maaha un laiska soo reebay intaana waa lasoo intaa fiqiguna wuxuu ku jiraa sababta kan loo soo reebay inaad garatid ood fahatid ood fahamtid maaragtay eh, cilada meesha jirta ee masaladan lasoo reebayo loo soo reebayo waaya wuxuu yihi ila asabiya almumayiza istinaaaadkii wax kamiduu inoo sheegay ila asabiya almumayiza ilmaha yar ee wax kala garanaya mooyaane hee meel walba ma aha fa inahu ilmahan tasixu waxaa asaxaysa wakaalatu inuu wakiil ka noqdo fil idni ogolaanshaha loo ogolaanaya qof fii dukhuuli daari inuu guriga soo galo iyo wa xamli lhadiyati hadiyadii inuu qofkii loo waday gaadhsiiyo u qaado oo uu guddoonsiiyo ilmihi yaraa wa inaga nidhi wixii aanu iskii u qaban karin dee adiguna uma dirsan kartid ilmuhu awood uma laha guriga ciddii garaacday inuu yidhahdo waa kuma waa hebel soo soco oo isagu uu markaa ogolaanshihii bixiyo awooduma laha ila wilaayo ma laha haduu dana gurigu kiisiiba ha noqdo guri xataa isagu uu leeyahay hadduu yahay ahal uma aha inuu isagu ogolaansho bixiyo maxaa yeelay ma dhamaystir laakiin haddii waalidkiisii iyo dadkii mas-uulka ahaayoo meesha jooga ay yidhaahdaan hadduu hebel yahay soo soco ku dheh oo soo daa deetana marka albaabkii garaayo eh, furo u eego eh, hebel soo soco uu yidhaahdo waa caadi waa la dirsadey soo ma idan buu ku shaqaynayaa imika isagiiba markaa ogolaanaya isagoo wakiil ka ah waalidkiisii oo dirsaday waa ogol yahay taasaa maxaa loo ogolaaday loo soo reebay waxaa la yihi jarat alayhi caadatu salaf min gayri nakiir waa arin aad loogu baahan yaho xaajadu ay keenayso ummaddii naga horaysay saxaabo iyo taabiciin iyo dad atbaacu taabiciin lahaydna waxay ahaayeen arinta noocaasa ma ay markaa adkayn jirine way caruurta way u dirsan jireenoo layskuma inkiri jirin saasaa markaa loo soo reeb xamlulhadiyihii baa kuula mida inuu hadiyaddii guddoonsiiyo ciddii markaa loo hadiyeynayay isagu waxba ma hadiyeyn karo laakiin hadduu abiye u dir haddii dan baan u keenaye ugee ama reer hebel qoladan jaarkeenna ah ugee ama xoogaa raashinkii yaraa ee maaragtay maaragtay ay karsadeen in maarata qoladii jaarku haynala dhadhamiyaan intan u geel la yidhaahdo waa caadi oo waa loo dirsan karaayo iyaduna waa sida aynu sheegnay oo kale oo salafkii taana iyadana wax dhibaato ah umay arki jirin wuxuu yihi ila sabiya almumayiza kii aan mumayiska isaga kaasi cibaaradiisu wax ka soo qaad male waxba kala garanaynin waxaa laga yaabaa ilmo yaroo maarata laba jira ama saddex jira xaafadii ugeynay ma inu tukalaba geeyaa suuragala marka ka isaga lama ictimaad wixii kuu keeno waad un kaxaynaysaayo xaafad gurigii baad ku celinaysa hadhow markaa iyagu si saxa ha kuu siiyaa wuxuu yihi wayajuuzu tawkiilu fii xuquuqi اlaadamiyiina hadda imika wuxuu u gudbay markaa shuruud اlmuwakali wixii laysu dirsanayey muxuu noqon karaa ilan wax walba laysuma dirsan kare salaaddii kugu waajibta haddaad tirahda iga tuka ka war waan ku dirsadee wax walba laysuma dirsan karo waxyaala gaaraa laysu dirsan kara wuxuu yihi wayajuuzu tawkiilu waxaa la isu dirsan karaa fii xuquuqi ilaadamiyina wixii xaq aadame ah wixii xuquuq aadama ah waa la ysu dirsan wax kala iibsi iyo wax kala kiraysi iyo wax isa siin iyo waxaasoo dhan waa mucaamalaad bani aadamka dhexdiisa ee min alcuquudi ah markaa waxyaalo la guntayo iib la xidhayo kira la xidhayo muxuu ahay guur iyo wixii lamidka ahaa iyo walfusuuki wixii la kala diraye la fasakhayo hadday maaragtay waxa weeyaan tahay iib laga noqonayo kira laga noqonayo iyo wixii lamidka ahba walaaqi fureenkii walcataaqi xorayntii addoonka maaragtay waxa weeyaan la xoreynayey wa ihbaati alxuquuqi xuquuqda sugiddeedii inaad qof kala tiraahdo adaa iga wakiilehe xaqaa soo sugo markhaatiyadiina waa kuwaasi waa hebel iyo hebel dacwadda ii galo waxaad tidhahdaa hebel baa alaabtaale anigaana ka wakiila waxaana caddayn u ah hebel iyo hebel ayaan markhaatiyadii uhayaa markaa ihbaatkii waa caadi wastiifaa'iha iyo xuquuqdii caddaatay ee kuu sugnaatay la soo bixideedi iyo soo qaadashadeedii war ninkaa dayn baan kule kun dolar baan kule waanu iqirsan yahy iiga soo qaad inuu kaaga soo qaado iyadana waad u dirsan karaysaa waa caadi walibraai minha xataa saamaxaadi inaad tiraa hebel intaasaan kuleeyahay ka saamaxa ama da inankii dukaan kaaga shaqeynaya tirahdo haye kaan intaas intaa ka saamax buu kuwaana inooga doon katna intii waad saamaaysaa markaa saama ku yii markaad saamado ilan isagu ka saamaxdiisa muu saamiin isagu adigiibuu ku diray soo ma kuwa iyaga ka saamax buu ku yidhi markaa ka saamax markuu ku yidhi weli muu saamixinde adigu hawshaa kuu dira kuu xil saara waa markaa adigu tiraahdo kuwa waa saamax ama isagu ihahdo kuwan waan saama hadduu ihahdo saas markaa kusaamaxayn waaya walibraahi minha markaa saamaxaadii wa fi liqraari wajhaan waxaa laba wajhi ku sugan yihiin qiraalkii qiraalkii wakiilma laysaga noqon kara oo hadduu ku yiraahdo waxaan kuu wakiishay in aad hebel intaa igu qirto inuu igu leeyahay ya lituqira canii lifulaani bikada in aad u qirto hebel adigoo aniga iga socda intaa sida haddaad tiraahdo wakaaladaasi dirsasho saxa ma tahayo markaad hadhow maxkamadii tagto ee tirahdo waxaan qirayaa ninkaasi inuu hebel kuleeyahay qofka isoo dirsaday oo hebela waxaasi ma wax shaqaynaya oo wakaaladaasi ma wakaalo ansaxaa mise ansax maaha laba wajhi baa ku sugan wajhi wuxuu leeyahay way ansaxaysa maxaa yeelay dee waa xuquuqdii aadamaha xuquuqdii aadamahana wa inaga sidan nidhi cuquudi iyo fusuuqdi wixii la mid noqonaya qawl wejiga kale waa ka muctamadka ah, saxda ah wuxuu leeya may wakaalo saxa maaha maxaa yeelay qiraalku waa iqraarun can xaqin cala lmuqiri can xaqin saabiqin cala lmuqiri xaq hore oo qofkan qiranaya lagule maarata maarata eh, saaran wey de imikana qof kalaa garanaya markaa suuragal maaha laa yuqiru axadun can axad marka ayay leeyiin sidii markhaatigoo kale noqonay markhaatigaba dee qofna qof markhaatigii wakiil ugama noqdo sida soo socota qiraalkiina waa lamid kaasaa markaa muctamada laakiin waxaa la yihi iga soo qirtan uu ku yidhi ayaaba lagu xukumaya inuu yahay ninkaasi nin arrintii qirtay wakaaladii may ansixine laakiin hebel intaa usoo qir taa uu ku aniga iga socda taasaaba qiraala baa la yidhio taasa hadday sugnaato lagu xukumayaa wa fii tamaluki lmubaaxaati waxyaalihii mubaaxa ahaayee cidi aanay lahayn yeelashadeeda in laysu dirsado ka saydi sida ugaarsigii iyo walxashiishi cawsgurashadii cawskii lasoo guranayay walmaai biyihii lasoo dhaansanayey inuu qof qof kale u dirsado dirsashadaasi inay ansaxaysa qowlaani baa ku sugan laba qowl biy webigaa iska socda haddaad tirahdo qof iisoo dhaami oo intuu caagad qaata uu kuu soo dhaamiyo tirsashadaasi miyay ansaxday mise may ansixin baa laysku haysta soo arki maysid isku haysigan maxaa keenay baad isweydiinaysaa maxaa biyo lasoo dhaaminaya mana iska caadi ahayn waxay leeyihiin waxaan kolba qofkii qaata unbaa lahaanay lahaanayay ilaan cidba may lahayn kii qaata unbaa baa kolba lahaanayay markaa imika kan aad dirsatay markuu qaato sharciyan isagii unbaa yeelanaya bay qole leeyihin markaa wakiil maba noqon karayo ilan sharciyan bay waxay ahayd qofkii qaata ayuunbaa waxaan iskale biyahaa iska qulqulaya daadkaa socda ama webigaa ama maarata qofkii ka dhaansada intaa uu dhaansada isagunbaa yeelanaya e wa sideeda hore cidi ulahaydba may ahay xaabadan kii soo gurtay uunbaa kolbale ugaadhan kolba kii qabsada uunbaale markaa qof qof kale wakiil kama noqon karayo oo dee lahaanshihiibaa isla markiiba ki isagii usugnaanay waxay ya qiyaas qaateen haniimeysigii haniimadii hadduu qof qof kale u dirsado uu yihahdo wararoodo iga soo jihaadoo lacagtiiyo qarashkii arrimahana anaa bixinaya haniimadana aniga ale dhow wixii la helo ee markaa nasiibkaaga soo dhaca dee ma soconayso kan jihaaday unba hadhowna haniimadii yeelanaya markaa tanna waa sidii oo kale bay qola leedahay xaabada kii soo gurtay uun baale biyaha kii soo dhaansaday uun baale ugaadha kii qabsaday uun baale hebel baa anaa wakiishay oo anigaa dirsaday oo anigu iga socday waxba kama shaqeynayaan qawl saasuu leey laakiin qowlka muctamadkii wuxuu leeyay may way ansaxaysaa way ansaxaysaa oo ninkani wuxuu yeelan lahaa hadduu naftiisa niyoodo ama uu ilaaqo aanu cid niyoon laakiin hadduu cid kale niyoodo milkigii iyo lahaanshihii ciddaa kalunbuu dhacay caagadii buu soo dhaamiyey niyadiisuna waxay ahayd hebel baan u dhaaminaya khalaas biyaha hebelkii baan maba qaadan kara isagu maxaa yeelay milkigii qofkii soo dirsaday bay toos u gelayaan arrintan ay qiyaas qaateen ee haniimadana qiyaaskeedu ma ansaxayo oo waxaan u ansaxaynin dee ninkani haniimada jihaadkaa lagu mutaystaa jihaadkiina ninkanaa galay horta adigu maadgeli haddaad tiraada tanba dhaansigaa lagu mutaysanaya dhaansigiina kanaa dhaamiyey waxaa la odhanayaa jihaadka laa yujaahidu axadun can axad jihaadku sidiisaanu uba gelin niyaabo oo qof qof kale jihaad ila waa cibaade cibaadadana way noo soo socotaa inaan qof qof aanu naaib ka noqon karin midda kale markuu safkii yimaado jihaadka fardu cayn baabu ku noqonaya nin waajibkiisii gudanaya ayuun baabu noqonaya marka nin adiga kaa socdo maba ahlo haniimadiina taasun baa lagu mutaystay dee jihaadkiiba waqaca lahu isaga u dhacay adiga kuuma dhicin haniimadiina isaga udhacaysahay adiga kuu dhici mayso laakiin soo dhaansiga dee wakiil baa la ysaga noqon karaa iyada wax markaa ku caynoobayo farducayn ku noqonay qof cibaado gudanaya naftiisii cibaado gudanaya ma aha baa la leeyahay sidaa daraaddeed way ansaxaysaa intan oo dhamiba waa caadi ugaadhi markaad qabato hadduu damac kaa galo markaad qabatay kadib iskir xaq bani aadan baad qaadanaysa ugaadhi aad hebel u qaba islahayd markaad qabato hadday wax fiican noqoto ood adigii damaacido ood sidaa ku qaadato qof markaa xoolo cirdoona baa ta oo xoolo aanu lahayn oo cid kale leedahay qaadanaya oo qaasib ah oo markaa dee muxuu ahaaye dhacwada baad noqonaysa walaa yajuusu tawkiilu waaya wakaa laysuma dirsan karo arrimahan soo socda ko fi ihaari ihaarkii qofku xaaskiisa ka ihaarayay waa nooc dhaarahoo kale oo dhaar buu shabahaa dhabarka hooyaday baad iga tahaydii weeyaan waa tii xaaraanta ahayd ee munkaru min alqowli wazuurka ahayd taasi qofna qof uma dirsan karoo waar islaantayda hihaar ka gal odhan maayo sidii alaaqa alaaqii waa inagin in islaantii fur hadduu idhaahdo ama waan ku wakiishaysa hadda inaad furto de wuu furi karaa hihaarkiina haduu ihahdo waan ku wakiishay inaad hihaar aad leesho tirahdo zawjiki ka dahri umihi odaygaagii wuxuu kaa yahay sidii dhabarkii hooyadii oo kale ayaad ka tahay oo kale anta calaa zawjiki ka dahri umihi waxba ka socon maayaa taa maxaa yeele waxan waa nooc dhaarahoo kale dhaartana waa tanoo wal aymaani dhaarihii iyadana wakaalo ma gasho dhaartii iyaduna ma gasho oo waa cibaadaadkay shabahdaa dhinac kalena dee qofkana dhaarta lagaga cabsiyaa dhaaranaya markuu ilaahay sheego inuu markaa cabsadaa la doonaya markaad hadduu qof kale dhaartay dhaartuna la doonaya kan inay u dhacday dee kan dhaa qof kale cabsidii kuma maarata ma imanayso cabsidii la doonaya inuu qofkani cabsado dhaaranaya dee qofka maaratay eh, kii dhaaran maayo qof kale cabsidii udhici mayso weli ilaahay ba halkaa nusakda makhduudka a badankeeda ku qoran laakiin imaam nawowi wuxuu sheegayaa sida nukatnabi nukatu tambiya laga soo naqliyay in aanay kamid ahayn oo wel ilahdaas lakin de ilah dhaar kamid yahayo fiqi ahaan waa u sax oo maaha yani masale ahaan bay uqaldan tahay ma lakin kitaabka wal ilaahi kumay jirin baa nuskadii musanifka raxmat ullahi wa fi rajcati qowlaan soo celintii gabadhii furnayd la soo celinayey iyada in la isu dirsado oo wakiil laysaga noqdo laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay way ansaxaysaa sidii nikaaxa iyo guurkaba de wakiilaysaga noqon karayay haduu yidhahdo islaantii inaan soo celiyaan doonaya hebel hebelo waan ku wakiishay soo celi uu yidhaahdo waan kuu soo celiyey way ansaxaysa haduu yihado gabadhaasa doonaya inaan guursado wakiilayga noqo aqbal markuu weligu waan u guuriyey yidhaahdo hadduu waan u aqbalay hadda waa ti ansaxaysa waa lamid buu leeyay waana ka muctamadkaa wey way ansaxaysa qawl kalaa wuxuu leeyay ma ansaxayso oo maxaana ansaxayn waxaani wuxuu leeyahay waa nooc kala doorasho ah oo ikhtiyaar muujina oo dumarkii ku tacalluqa dumarka marka la kala dooranayo wakiil laysagama noqdo oo ninkii soo islaamay isagoo toban dumara qaba maxaynu ku odhanayni gaalkii soo islaamay isagoo toban qaba afar ka dooraynu odhanayni soo maaha dee doorashadii waa wax isaga rabitaankiisa iyo raqbadiisa ku xidhan baa layihi marka inuu qof kale yidhahdo war adigaan kuwakiishay bal afar ii door ma soconaysaa maxaa yeelay waxaan waxay ku xidhantahay nafsadiisa waa inuu isagii afarta uu doonayo doorto marka tanna rajcaduna halkaasay shabahdaa bay leeyihin lakin waxaa laleeyahay sax maahee iyadu nikaaxay uga dhowdahay ikhtiyaarka wa amaa xuquuq llahi tacaala xuquuqdii ilaahay iyada wiii xuquuq ilahay ah. waxaas waa xuquuqdii bani aadamka wiii bani aadamka kutacalluqayay xuquuqdii ilaahay u kaalay famaa kaana minhaa cibaadatan wixii cibaadaa laa yajuusu tawkiilu fiiha wakaaladi ka ansixi mayso maxaa yeelay dee qofkana lagu addoonsato la doonaya inu la yimaado marka anigu addoonnimadii ma qabanaya adigu hebelow addoon iga noqo dee ma soconayso adiga ilaahay doonaya inaad addoonnimada aad ilaahay addoonka u tahay aada muujiso taasina wax markaa wakaalo geli kara ma aha inaad adigi baashirtaa la doonaya ood addoonnimada adi muujiso ilaa fi zakaati wاlxaji zakadii iyo xajkii mooyaane zakadii waxaa loo jeedaa qaybinteedii oo iyadu dee waxay shabahday xuquuqdii aadamaha waayo waaba sideedaba zakadu waana xaq ilaahay waana xaq aadami marka xaggii qaybinta de wax laysa siinaye tasarufaadkii maaliga ahaa iyay shabahaysaayo inaad qof tirahdo waar sakadeeda qaybi waa caadi adiga in xoolahani kaa baxaan un baa la doonaya dadkii mustaxiqiinta ay aq ulahaana ay gaadhaan xajkii isagana qofkii aan xajin karayn de laga quustay inuu xajin karo naftiisa u xajin karo waa tii la ogolaa inuu cid kale uu iyadana dirsado oo iyaduna iyadoo lafteedu waa cibaado maaliya badanina ha ahaato laakiin jaanib maaliyahoo weyn oo xaggii maalka ayaa dee ku tacalluqa marka axaadiis iyo dee adilo sheegtay niyaaba ay geli kartaana way jirtaa oo nabigu alayhi salaatu wasalaam la weydiiyey maka xajiya oo uu haa yidhi markaa xajkii isagana waa lasoo reebaya tawaabic buu markaa xajkii leeyahay tawaabicdiisina lasoo reebaya tawaabicdiisii maxaa kamid a dee waxaa kamida ragcatay awaafka labadii ragcadood ee awaafka yaad ka tukanaysaa ki aad ka xajaysa ilan isagaad ka dawaaftay soo maha qof baad ka dawaaftay qofki aad ka dawaaftay baad labadii ragcadoodna ka tukanaysaa oo salaadiina sawtaa niyaabo gashay qof kale uu naaib ka noqday waxaa laleeyahay maaha salaad madax banaan baanay ahay ee waa salaad xaj ku dhex jirta ama cumro ku dhex jirta markaa iyagu dee waxa weeyaan tabac ahaan yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaala wey waaya wixii markaa cibaadaha xuquuqda ilahay halkaasii gelaya wamaa kaana minhaa xaddan xuquuqda ilaahay wixii xad oogis ah xad wixii ah yajuusu tawkiilu fi istiifaaihi duuna ihbaatihi yajuusu waxa banaan atawkiilu in markaa wakiil loo maaratay laga noqdo cid la dirsado fi istifaaihi fulintiisa kolkuu sugnaado oo qaadiguu ogaado ninkan inuu zine ku dhacay oo xad zina lagu leeyahay oo markhaatiyada iyo wixi o dhan uu dhamaystiro dee wuxuu diran dir qaadigu inuu isagu markaa xadkii oogo kuma qasban dad buu diraya odhanayaa askartii buu farayaa ama odhanaya markaa waxa weeyaan yeela arrintaas sameeya marka iyagiibuu u dirayaa kalkaaliyaashiis iyo caawiyaashiis iyo askartii iyo wixiibuu farayaa in marka wixii la fuliyo iyagaa markaa fulinaya iyagoo qaadigii wakiilka ah oo ka socda marka waa caadi duuna ihbaatihi laakiin sugidiisa sugidiisa iyada cid looma dirsado oo dadkii qofkii maalan arkayey inuu ninkani zinadaha sameeyey inuu qof kale yidhaahdo war ordo maxkamadda tago ninkaasi waxaasuu sameeyey waana ogaa markhaatiyo afarna waynu uhaynaa orodoo tago adigoo aniga iga wakiila waxaad tidhahdaa hebel baan wakiil ka ahay waxaanu qaadiya soo gaadhsiinayaa ninkaasi inuu waxaa sameeyey markhaatiyadiina lahayo waa la soo eriyaya waa laleeyahay isagii wakiil baan ahay arrin maaha xaddu zinaan doonayaa inaan sugo wakiilna waan ahay ma soconayso waa inuu kii arinta baashiray uu yimaadaayo isagii uu soo ogaa dacwaddi mid wakiilihii dacwaddii ma soo ogayo ma isbaatinayo arintan iyada maxaa yeelay waxaa la yidhi xuduuddu sideedaba waa mabniyatun ala dari intii la difaaci kara la difaaca intii la difaaci karaya ayaa la difaaca marka inaad tiraahdo hebel baan ka socdaayo wuxuu ii soo wakiishay hebel oo uu sheegay inuu arrinta noocaasa ku dhacay markhaatiyadiina hebel iyo hebel iyo hebel iyo ay yihiin in xadkii laga oogo ayaan wakiilka ahay waxaa lagaa maayo wamaa jaaza tawkiilu fiihi haddaba imika waxaad kala garatay wixii wakiilaysaga noqon karayey iyo wixii aan wakiilaysaga noqon karayen waad kala waad kala garatay allahuma ilaa adu arrin baanu inoo caddayno aanu inoogu darino shahaadadii markhaatigii isaga inan inoomu markhaatigiina isagana de wakiil layskama noqon karo oo in la ihahdo ayaa ku markhaatiye hebel deetana wuu maqan yahay laakin anigaa ka wakiila anigaa ka wakiila de wax soconaya ma isagii waa in la keeno hadduu iman karayo haddaanu iman karaynin ama ay de maarata xaalada iyo duruufa ay jiraan ashahaada cala shahaada wax la idhaha baa la samaynaya maaha wakiil inuu markhaati ka yahay baad ka markhaati kacaysa ee ma aha wakiil baan ka ahay maaha eh, waxaad markhaati ka kacaysaa ka markhaati kacaysaa inuu hebel hebel ma arrintaa u wakiilka maarata eh, markhaati ka ah waynoo iman doontaa taasi markaa shahaadaduna iyaduna ama markhaatigu isaguna wakaalad ma galo waxaad kala fahamtay haddaba maxaa wakiil laysaga noqdaa iyo maxaa wakiil laysaga noqon haddaba wuxuu ku yihi wamaa jaaza tawkiilu fiihi waxaan in wakiil laysaga noqdaa ay ansaxa tahay jaaza waxaa banaan istiifaauhu in la fushado oo la fuliyo oo markaa de lala yimaado maca xuduuri lmuwakili kii ku dirsaday iyada joogo wa maca kaybatihi iyo isagu maqan yahayba guurkii soo wakiil la ysagama noqon karay weligiina wakiil buu samaysan karaa buu wakiil ka dhigan karaa soo ma waaba ka dhigtaanba da imika zawjkii guursanayeyna isaguna qof kaluu wakiilan karaa isagoo hadduu doono jooga ayuu odhan karaa war waan yar naxnaxayaa hebelow adigu sheekha ag fadhiiso oo adigaan ku wakiishay qabiltu nikaaxahaada ii dhe saasuu odhan kara waa caadi wax mushkilada ma laha ama wuu yar dhuumanaya wuu isyar qarinaya inay kabaradu ku dhacdo ayuu de duruufaa jira deetana wuxuu leeyahay war orodoo hebelow adigu wakiiliga ahow markaa waa iska caadi isagoo jooga ayaa wakiil laga noqon kara mar haddii arrintani ay tahay arrin wakaalo aqbali kara isagoo maqanna waa saas oo kale ma mushkilad male fuqahadu iskuma dhibayaanba marka la wada jooge waxay hadal ka keenayaan marka la kala maqan yahay waqiila waxaa la yihi waaba kana u laa yajuuzu may ma banaano in wakaaladii lagu shaqeeyo fi istifaa'i lqisaasi haddii arrintu ay tahay qisaas la fushanayo waxadilqadfi iyo qadaf xadkiisii haddii ay tahay maca qeybati iyadoo wakiilkii muwakilkii dirsadihii maqan yahy qisaas baa nin baa gacan laga goosanaya ninbuu gacan ka goyn ninki ba gacanta ka goosanaya deetana wuxuu ku yidhi hebel baa iga wakiila adigu wakiil baad iga tahay gacanta ka soo goo ninka uu ku dirsaday isagii oo joogo goobjooga inaad gacanta ka goysood wakiil ka noqoto waa caadi waa la ogoliyo laakiin hadduu maqan yahay inaad isagoo kii ku dirsadayba uu maqan yahay gacantii goyso ama aada qoortiiba dee goyso haddii qof laga dilay dadkii laga dilay loo xukumay markii loo xukumay inay yidhahdeen hebel baanu wakiilanaye ninka qoorta ka gooyo iyagiioo maqan ku kuwii ku wakiishay ninkii qoorta ma ka jaraysaa iyaa khilaaf ku jira muctamadku wuxuu leeyahy ha waad ka jari kartaa waa caadi oo de waa qaacidadaa guud ma jaaza tawkiilu fiihi jaaza istiifaau maca xuduuri lmuwakili wa maca kaybati weji baale ama qiil baale le ma yeeli karti oo sababtu wa maxay waxaanad ka aamin ahayn inuu saamaxaba oo iyadoo la saamaay ninkii la saamaxay aad qorti ka goyso waar meesha ha taagnaadaan ilan haddii kale hawn bay ku gelin doonaa hadhow toolna adigaa lagu qabsanaya iyagoo saamaxay haddaad disho adaa lagu qabsanaya sida inoo iman marka waxaad noqonaysaa de qof aan xaq loo lahayn in la dilo nin dilay baad noqonaysa halis baad gelaysa marka qiilkaasi wuxuu leeyahy arrintaasi ma banaana kan kalena wuxuu leeyahay muctamadka mayane alaslu cadam lcafwi inaanu saamixin baa asalkiia adna asalkii baad ku shaqaynaysaa sidaasaa dembigiina kaga badbaadaysaa dee qof dambaabay ma noqonaysid marka wa iska banaanta waqiila marka waxaa la laa yajuusu ma banaano fi istifaa'i lqisaasi qisaastii in la oofsado iyo waxadilqadfi qadaf xadkiisii maca aybatihi iyadoo maa aybati muwakili saasa sa maca kaybati lmuwakili iyadoo muwakilkii uu maqan yahay waqiila waaa markaa eh, de waaa muctamada ariiqadan soo socoto eh, ariiqa soo socotaa muctamada eh, aqwaashana waxaa inoo muctamada inay banaantahay waqiila waxaa la yihi yajuusu maya waa waqiila waxaa la yihi mayana fiihi qawlaani saddex qowl baa kusugan wal oo fiirso sheekhu meeshan wuuu ku waxaan jeeda laba qowl baa kusugan wuxuu kuu sheegay saddex dariiqo saddex dariiqo oo istiifaaulqisaaskii maca haybati lmuwakil ku sugan buu kuu sheegay dariiqa waxay leedahay laa yajuuzu qawlan waaxida maxduurkuna waa wixii aanu sheegay dariiqana waxay leedahay yajuuzu qawlan waaxida wajhuljawaazkuna de waa arrinta aynu sheegnayo de wakaaladu khasab maahan qofki inuu goobjoog ahaado marka lagu shaqaynayo waxyaali kala buu lamid yahay baa ariiqada saddexaad waa ta muctamadkee masaladan laba qowl baa ku sugan masaladan laba qowl baa ku sugan labada qowlna waxaa muctamed ah inay banaan saas ku sugan laakiin waa macal karaahati waa la karaahiyeysanaya yaa allaha waxba qisaaska wakiilnaha ka noqonay iskada waa niyo idinku dishan ninkeedigu qofska soo saaro disha an waba dili maayo macquula oo dili karaya wixii samayn karaya hadday qofkii markaa soo saaraan de way way fushanayaan haddii qof kasto ay dirsadeen wuxu aqul anigu hawshaa ma gelayo <laughs> may anigu ma idinku dil askartii iyo booliskii iyo alla yala wax iga inay yahdaan anagu hawshaa ma gelayo soo idinkii ma waa idinkana dakaale waa laydin qabanayaa ninkii waa laydin xirayaa kaas idinkaa hawshiini fushanaya hadday markaa yidhaahdaan anagu may ma fulin karano hawl baa ka imanayso an kana de way kale uga wareegaa la ohanaya hadday hawshii fushin karaynin dhinac kale uga wareega kuma qasbana markaa inay cid wakiishaan oo cidda ay wakiisheen ciddii ay wakiishaan kuma qasbana in arrintii fuliso bal waaba karaahiyaaba laleeyahay midda inay maarata wakaalada aad ku shaqeyso wuxuu yihi walaa tasixu lwakaalatu ila biliijaabi walqabuul maxaynu u gudubnay imikana siiqadii baynu u gudubnay ilan waxaad soo garatay muwakilkii iyo wakiilkii iyo muwakal siiqadiina waa iska qabo walaa tasixu lwakaalatu wakaaladu kuma ansaxdo ilaa biliijaabi wاlqabuuli iijaab iyo qabuul laysla helay mooyaane iijaabka iyo qabulka hora usoo bartay waxay yihiin yani waan ku dirsaday waa in la yidhahdo wayajuuzu lqabuulu fii qabuulku waxaa ansaxaya inuu noqdo bilqowli orhaah waan aqbalay waxaan kuu dirsaday arrinta noocaasa inaad marka iijaabku isagu mar walba waa qowl waa orhaah laakiin qabuulku qawlna wuu noqon karaa walficli ficilna wuu noqon karaa waa lacagtan qaado alaabtaa iisoo iibi kaasi waa maxay waa iijaabki iisoo iibidani waa caadi amarka hataa ku dhacdo ablau baabl isagaa ablau fi lidni lacagtan qaado alaabta noocaasa iigu soo iibi isagii hadduu waayahay ku yidhaahdo qawl buu kugu jawaabo waa sax way ku dantay hadduu aayalu lacagtii dhab dhab siiyo mabuu hadala wuu qaaday taw buu yii uu kusoo iibiyey waa caadi aqbalkii ficil buu ku dhacay qawlba kumuu dhicina fulin tiibaa ayaaba noqonaysa qabuul noqonayso waa caadi sidaa daraaddeed wayajuuzu lqabuulu qabuulkii wuxuu ku ansaxayaa cala alfawri si deg dega wuu u ansixi wa cala taraakhi dibdhacna wuu ku ansixi maxaa yeelay waa idnun fi tasarufi waa ogolaansho wakaalada gebigeeduba waa arrin laguu ogolaaday dee ogolaanshahaasi ilaa inta lagaala noqonayo wuu shaqaynaya saas daraaddeed ba markaa qabuulkii ficila wuu asaxay sababta wixii fawriyaan meesha jirinba deg deg baan jira waa ogolaansho wixii marka markaa lagu qabtay wax la ogol baad samaysa wuxuu yihi haddaba walaa yajuusu ma banaana caqdulwakaalati wakaaladii in lagu gunto calaa sharin mustaqbalin iyadoo markaa loo dhigayo shardi aan iminka taagniina soo socdo sida inuu yidhaahdo rabadaan laga bilaabo waxaan ku wakiishay inaad waxa iyo waxaa iyo aad qabato markaa eeg rabadaan laga bilaabaan ku wakiishay buu leeyahy iminkaan ku wakiishay maaha taa ma ogola fuqahada waxay leeyihin waxba wakaaladaasi wakaalo saxa ma aha wakaalo saxa ma aha iyadoy sidaa tahay haddana fa in cuqida calaa shardi haddii shardi lagu gunto uu yidhaahdo rabadaan markii lamarata rabadaan markii la gaadho waan ku wakiishaye haddii rabadaan la gaadho wakiilbaad iga tahay ee waxaa iyo waxaa qaba buu yii wawujida shardu shardigii baa deetana leo la gaadhay fatasarafa alwakiilu ninkii wakiilka hawshii loo diray buu qabtay nafada tasarufu tasarufkii ansax buu noqonaya eeg hadda wakaaladu waxaa la leeya waa aqdi waa wakaalo faasida laakiin hadana meeshii ogolaanshaha jira baa oo ninkan hadii rabadaan la gaaro waxaa inuu qabto waa loo ogolaaday soo ma wixii hadduu qabto ogolaanshii wuu ansaxay oo waayo haddaba wakaaladan aynu lahayn waa faasid maxaa ka dhalanaya maxaa ka soo kordhaya maxaa ka faa'iidaa faa'iido badan male laakiin waxay faa'iidaedu noqonaysaa baa la yidhi haddii ninka waxaan wax lagu siinayay wuxuu yihi rabadaan marka la gaaraad wakiil iga tahay lacag intaa dhan masaajidka alaaba noocaasoo dadku ku afureen ugu soo iibi adigana waxaan ujuuro kuu siinaya jucli baan ku siinayaayo waxaan ku siinayaa soddon doolar ama afartan doolar iyaa lagu ballamay marka wakaaladii waa fasid saw kol hadday wakaaladii fasid tahay waxaan la magacaabayna fasid buu noqonayaayo ninkani ujratulmithli buu u wareegaya waxaa la odhanayaa shaqadan oo kale maxaa lagu qabtaa wixii ay magacaabeen waxba ka jiri maayaane shaqadan oo kale wixii lagu qaban jiray ayuu ninkaasi xaq u yeelanayaa wuxuu yihi wain wakalahu fi lxaali hadduu isla imikaba wakiil ka dhigto yihahdo wakiil baad iga tahay wa callaqa tasarufa laakiin tasarufkii iyo shaqadii ayuunbuu wuxuu ku calliqay calaa shardin shardi iman doona jaaza way banaanta wuxuu yihi wakiil baad iga tahay goorma de imikaba wakiil baad iga tahay saasuu marka haddaba rabadaan la gaaro lacag intaasa masaajidka alaaba noocaasa ugu soo iibi wakaaladii waa ansaxo wakiil baad iga tahay waa ka yidi waan ku wakiishay laakiin haddana wixii u wakiisho tasarufka ahaa ayuu markaa qayday oo uu shardi ku xidhay waa caadi xaaladaas iyadu waa ansax wey wain wakilahu hadduu qofkan u dirsaday fii khusuumatin dood iyo dacwad dacwad buu udirsaday dacwadda markaa ama mudci buu ka yahay ama muddaca caleyhi buu ka yani loo yar buu qabsaday wey wakalow fii khusuumda lagu sheegaya waa maxay hadduu loo yar wey loo yarkii ku tarayaa ama wuu ku difaacayaa ama waxbuu kuusoo dhicinaya de haddaad muddaci tahayna waxbuu soo dhicinaya haddaad muddaca caleyhi ahaydna wuu ku difaacaya soo ma haddaba hadduu loo yar qabsado buy oo markaa khusuumadii waa kasho aw ama in markaa xaq sugnaaday soo fulintiisii soo qaadashadiisii uu qof u dirsado lam yufta lam yaftaqir arrinkaasi uma baahna ilaa rida lmuwakali calayhi kaa loo dirayo ee lagu dirayo inuu ogolyahay looyar kaad qabsanayso kaad ishaysaan inuu ogol yahay ma shardiba waa intaas intaasunbaba laga hadlaya haddaad looyar qabsato ki aad so man kal qabsaday ha kanuma ogoli anigu kanuma ogoliye looyarkaha soo bedelo miyuu xaq kuugu leeyahay xaq kuuguma laha xaq kuuguma laha kani adigu kaa socdaaye isaga kama socdo isagu wixii uu sheeganaya ha sheegto laakiin ninkani adiga kaa socda ma faragelin karo oo isagu inuu ogolaado waxba loogama baahno mid baad dayn ku lahayd hebel baad soo dirsata tiri hebelow iiga soo qaad mid ay markaa isku yar fiican yihiin muu ahayn kii markuu u tago ee u yihahdo xaqii keen alaabti noocaa iyo noocaa ahayd inuu ogolaadaa shardi maaha inuu ogolaadaa shardi maaha marka wakaaladu waa ansax hadduu u dhiibana saa marka waa weeyaan waa waa xaq baa loogu leeyahay inuu iska bixiyo waa markaa wakaalo ansaxa weeyaan waa inuu ninkii isaga ahaa uu dhiibo haddii markhaatiyo in udhiibidaasi hadday markhaatiye u joogaan waa inuu udhiibo wuxuu yihi wain wakala fii xaqin wain wakala hadii qofkani uu qofka kale u dirsaday fii xaqin xaq markaa lam yajuz lilwakiili xaqaas wuxuu doon noqon kara ama iib ha noqdo ama maarata dood iyo wax lamida ah ha noqdo wuxuu doon ha noqdo waxyaalihii la ogolaa markii qof loo dirsado lam yajuz lilwakiili wakiilkii uma furna an yajcala dalika inuu arrinkaa isna u yeedho oo uu u diro ilaa gayri qof kale adigii baan ku dirsado waxaan ku ihi boqolkan doolar qaado alaabtaa iigu soo iibi waad qaadayo mid kaloo halkan joogumad war hebel kaalay boqolkan doolar qaadoo hebel alaabtaa usoo iibi miyaa lagu ogol yahay may laguma ogolo laguma ogola waa masaaisha laga soo reebayo man jaaza tasarufuhu jaaza tawkiiluhu halkii aynu lahayn waa laga soo reebaya tan wakiilkii de tasarufkiisi waa ansax soo ma oo wixii uu qaban karaa isagu laakiin miyuu cid kale usii diri karaa maya cid kale uma sii diri karo maxaa diiday markaa halkan waxaa diiday aslanba isagu wuxuu ku shaqaynayay waa ogolaansho ogolaanshihii isagaa haysta kan kale saddexaad de ogolaanshihii ma haysto xoolo aanu markaa isagu lahayn oo cid kale leedahay ayuu ogolaansha la-aan ku tasarufaya meesha kasoo baxaysa tacaddi marka calaa xuquuqi lgeyr ba meesha kasoo baxaysa waxaana dhici karta kii adiga ku dirsaday kaa saddexaad inaan ogolayn marka ninkii la wakiishay cid kale ma dirsan karo ilaa waxaa laga soo reebi hee dhowrkan arrimood saddex xaaladood xaaladda koobaad an ya'dana lahu fiihi inuu dirsaduhu ogol yahay arrinta oo yihi alaabtan alaabta igu soo iibi ama cid u dir ama cid u dir de khalaas markaa cid baad diri lakin cidda diraysaa waa inay cid lagu kalsoon yahayo cadliya ay tahay aw kaana dalika mima laa yatawalaa miluhu binafsihi ama arrintaa waxay tahay arrin caada ahaan aanu isaga oo kale ya aanu baashirin war hebelow ha waxaa kugu soo socda waxaa kugu soo socda gaari markaa sibir ii sida ama ii sida beriis baa ii sidee bakaarkii iigu rog waayahay baad ay ku yiri ma isagaa dhabarka udhiganaya de mayana macnuhu waa xamaalin dir ilan caadadu maaha ninkani waaba nin suldaana ama maaratay de maaratay markaa isagio dhabarka rida hadii la arko waaba la fajacaya laa yaliiqu bihi waxaan wax markaa isagii u munaasiba maba aha arrintani ama waxaanu lahayn aqoonteedii walaalkaa baad la soo socotay inantii baa laiga soo doonaye dee inanta bixi oo meheri isaguna in axkaamta iyo hawlahan yaqaana ma haye buu ku yihi hadhow toole marki markaa laysu yimaado dee sheekiibuu arrintii haddana ku wareejinaya isagu eeg marka kii wakiilka ahaaba haddana sii wakiilanaya yuu wakiila de isagu qofka caamiga ahe axkaamtii wax qaldamaan iyaan laga aamin ahayn markaa wuxuu sii dirsanayaa ninkii sheekha ahaa ayuu wakiilanayaa laakiin haddii adigoo sheeka lagu yihi war inanti baa laga soo doonaa bixi oo meheli adigina sheekh baa tahay de xaaladda iyadaa inaad markaa nin kale oo sheekha a ah sii wakiilato meeshii iman mayso haddaan markaa ogolaansha aanad haysan arrimaha la soco aw kaana dalika xaaladda labaad mima laa yatawalaa miluhu binafsihi isagoo kale waa wax aanu sidiisa u qabane uu cid un u diro aw amaba se xaalad saddexaad laa yatamakanu minhu wixii baan u suuragal ahayn mid xamaalaad la hadashay markaasa tir warya alaabtaasay ku soo socotee ii rog dee waa wax badan oonu keligii rogi karin oo laogaya inaanu keligii rogi karin de markaa inuu kuwo kaloo amaalina iyagana u yeedho oo arrintii la qabta caadi weeyaan wain wakala nafsayni hadduu laba qof dirsaday lam yajuz liaxadihima midkood loo fasixi maayo an yanfarida inuu la keli noqdo bitasarufi tasarufki ilaa an yajcala lmuwakilu dalika ilayhi in muwakilku arrintaa u yeelay mooyaane war hebel lacagtan qaada oo labadiinu alaabtaa iigu soo iibiya ayuu yii markaa labadiinibu idin wada diray inuu midi markaa intuu la cararo u keligii soo iibiyo sax maxaa yeele labadiina arrintan laydin wada diray qofku labadiinan markuu idin wada dirayey qiyaastii labadiinu inaad arrintii isla eegtaan ood markaa waxa hawshii isla qabataano ayuu markaa de doonay laakiin hadduu markaa doon hadduu idhaahdo kiinii doonaana soo iibin kara markaasuu mid keligii markaa arrintii qaban kara wain wakalahu fi lbayci hadduu bayc u diro lam yajuz ma banaana an yabiica min nafsi inuu jamciyad khayriyaaba tahay oo ayaa maaratay markaasa qof baad u dirtay tiri waar lacagtaasaa soo dirayaa hebelow kii markaa jamciyaddan habaa lala soo hadlay raashin soo iibi oo masaakiinta uqayb dukaankiisii inuu isagu toos u tago oo isagii un dukaankiisii ka soo raro lacagtiina maqalka iskaga shubto ma ansaxayso waxba kama jiraan soo arki maysid maxaa yeelay dee meeshii tuhmaa imanaysa oo gorgorintiiba horta meesha ka baxaysa agga sare isugu dhufanaya isagu soo maha faaidada agga u saraysa isugu dhufanay ilan iskhasaaren maayo hoos isugu dhigi maayo markaa tuhmadina meesha waa imanaysa waxaa kaloo meeshii jira xaqiiqatulbeyc meesha ma taalaba laba qof wa kala la doonay marka xaqiiqadii beycuna meesha ma taalo wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay in nusa lahu calaa dalik arintaa arrintaa shaaca looga qaaday oo la yihi adiguna waad iska soo iibin kartaa waaya jaaza way banaanta marka an ku tusaaleeyey imika wakalahu fi lbayci wakalahu fi shiraaci baan idinku tusaaleeyey tusaalahan bixiy waa tawkiil fi shiraa wey lakin tawkiil fi lbayc muxuu noqonayaa waar gaarigaygan soo iibi iibi gaarigayga ama alaabtan qaado iibi inuu markaa isagu iska iibiyo intuu alaabtii iska qaato uu lacag yarna markaa jeefkiisa kasoo saaro khalaas uu sidaa iibkii ku dhamaado hadhowtana lacagtii un kuu keeno ku alaabtii waan iibiye waa tan lacagtii ma ansax maslada taas tan kalena waa hira wakalhu fi shiraai iyaduna waa lamid oo isku xukun waqiila waxaa la nusallahu calaa dalik haddii arrinta loo fasaxay oo la yidhi waad iska soo iibi dukaankaaga waad ka iibin kartaa waad kasoo qaadi kartaa alaabta ama adigu waad iibsan kartaa alaabtanan iibi ku idhi jaaza way banaan tahay buu qiilkaasi leeyahayoo tuhmadii baa meesha ka baxaysa walaysa bishayin laakiin wax kasoo qaad ma laha oo meeshan xaqiiqatulbeyci baan ool itiaad qaabid walmuqbil baa iyaduna imanaysa wayajuusu waxa banaan an yabiica inuu wixii iibi la yihi ka iibiyo min ibnihi inankiisa waar hebelow waar barkaale gaariganaa iibi la yidhi ma iibsanaysa de maxaad iga siinaysaa dee toban kun may toban kun ma iibsanaya wax iga daa maana sagaal kun iyo shan boqol keen waaye inankiisii buu ka iibiyey yajuusu waa iska banaanta waa inankiisii un maarata loo diidi maayo wa mukaatabi addoonkiisii mukaatabka isaguna waa lamid waa addoonkiisii loogu diidi maayo mar hadduu mukaatabi wa qiila waxaa la yihi laa yajuuzu meel labadaba ma banaana maxaa loo diidayaa dee waa la saayiraya saayiraadu badinaya waa inankiisi o lahajeclaynayaa soo ma lahajeclaa meeshii jirto tuhmad baa imanaysa bay leeyihiin laakin waa kol adu inanki inan qaangaara yahay xaqiiqadii beec meesha way taallaa tuhmadana waxaa looga badbaadayaa dee gaarigani la yaqaanaa qiimihii wax ka hooseeyo ku iibiyo maba ansaxayso kolleyba ama inankiisa ha ka iibiyo ama cid kale haka iibiyo hadduu qiimihiisii wax ka hooseeya oo aan gaarigan oo kale lagu iibin uu kaga iibiyo kolleyba ma ansaxay wain wakala cabdan ligayri hadduu addoon cid kale leedahay dirsado adigu waxaa tahay maxamed baa tahay cumar baa addoon le addoonkii cumar baad meel kale ku hormar i warano waa khayro odaygii niyo talow maiga kaa iibinayaan inaan ku iibsadaan doonayaae odaygu ma iga kaa iibinaya markaasuu yii dabal wallahi waan u sheegi markaasuu wakiil baabad iga tahay wain wakala cabdan addoon buu dirsaday ligayrihi cid kale leedahay muxuu u dirsanayaa fii shiraai nafsihi inuu naftiisa soo gado oo lahu ka dirsanaya uu soo gado min mawlaaho sayidkiisii uu ka soo gado markaa muxuu yidhi waar inaan ku gataan doonayaa u tago adigoo aniga iga wakiila waxaad tidahdaa hebel baa maxamed baa ka socdaa wakiilka ka ah inuu iibsaduu doonaya dee inaad maxamed iga iibiso ood intaa iga siiso iyaan wakiilka ka ahay oo maarata doonaya soo arki marka muxuu iibinaya addoonkani naftiisiibuu iibinaya sayidkiisiibuu kasoo iibi qof kalena uu iibinaya min mawlaahu sayidkiisiibu ka soo iibiyo faqad qiila waxaa la yidhi yajuusu way ansaxaysaa waa la yidhi wa qiila waxaa kaloo la yajuusu ma ansaxaysana waa la yidhi <laughs> qoladan diidani waxay leedahay adoon iyo sayidko waxbay kala iibsan kari jirin ila addoonkii mukaatab maaha maanta kol haddaanu mukaatab hayn addoonkan isagii baabale sayidkiisii baabale wax alla waxay kala iibsan karaan ma jirto waxma kala iibsan karaan oo de waa qof qura wax iska iibinayuu noqonaya markaa ma ansaxaysa ayuu qiilkaasi ley laakiin waa caadi wey waa caadiyo dee maanta addoonkii waa runo addoonku iyo sayidkiisu waxbay kala iibsan kari jirin laakiin waa markay nafahooda matelayaan laakiin haddii addoonkii uu cid kale maanta wakiil ka yahay ama naftiisa ha iibiyo ama xoolihii kale sayidka wax kamid a ah ha u iibiye way banaan tahay laakiin muxuu odhanayaa baa la yidhi wuxuu odhanayaa naftaydaan kaa iibsa naftaydaan hebel kaaga iibsaday oon intaa kaa siistay ama odhanayo naftaydaan kaa iibsaday oon intaa kaa siistay waa inuu hebelkii meesha soo geliya meelaha kale markaa qof ku dirsado intuu boqol dolar kudhigi kura alaabta ii soo iibi hadhow waad alabta waa imse inta iga iibi waad ka iibsanaysa marka haddana alabti qofkii unbaa yeelanaya iminka hadduu addoonku yihahdo nafteeda iga iibi oo kun si sii uu yidhahdo waan kaa iibi wuu xoroobayaaba addoonku baa la hadduu sidaa yidhaahdo hadduu yihahdo iga iibiyo kun iga sii uu yidhahdo waan kaa siiyey addoonkiisaasuu ku xoroobeyba oo waxay noqonaysaa shiraaulcabdi nafsahu bay noqonaysaa addoonku inuu naftiisa iibsado saasuu ku xoroobayaa kunkii dollarna waa lagu yeelanayaa waa dayn markuu markaa soo shaqayso iska bixinaya laakiin hadduu yidhaahdo naftayda hebel iiga iibi oo markaa qofkii sheego markaasuu markaa iibku u dhacayaa kii soo dirsaday walaa yajuuzu lilwakiili wakiilka looma ogolo an yabiica inuu ku iibiyo biduuni amani lmili waxani qiimihii uu joogay wax ka hooseeya inuu ku iibiyo looma ogola maxaa yeele qof buu wakiil ka yahay inuu maslaxadiisa iyo dantiisa eego iyaa laga doonaya waxaa lagala soo baxay aayaddii walaa taqrabu maala layatiimi ilaa bilatii hiya axsanu qofkii qof kale u tasarufaya in laga doonaya bilatii hiya axsan walaa biamanin muajalin lacag daynana ku iibin maayo wiii soo wiii ah, markaa waa wiii gad la yidhi an yabicd waa gad la yidhi wixii gad la yidhi iibi la yidhi lacag yar ku iibin maayadi oo lacagtiisii ka hooseysa sidoo kale lacag dayn ahna ku iibin maayo waayo waa nooc khasaara abay ah noqonaysa oo maarata waa arar baa ku jira soo bii bixi weydaa laga yaaba walaa bigayri naqdi lbaladi lacagtii waddanka waxaan hayna ku iibin maayo lacagtii waddanka laga isticmaalayay ee caadiga ay ku ahayd lagu yaqaanay alaabtan oo kale in lagu iibiyo waxaan hayna ku iibin maayo waayo de iyadana ina khasaare kasoo baxaa laga yaabaayo iyadana markaa xaggii sanifkii mushkiladii ka timaado intaa hadduu mid sameeyo ma ansaxayo iibku iibkuba ansixi maayo ilaa an yunasa in shaaca looga qaado oo loo fasaxo calaa daalika kullihi waxaasoo dhan mooyaane intaaba haddii marka hore loo fasaxay dee waa caadiyo wuu yeeli karaa wain qaala hadduu ihahdo bic bialfin bialfi dirhamin waar alaabtan iibiyo kun dirham ku iibi fabaaca markaasuu ku iibiyey bialfi dinaarin kun dinaar lam yasixa kun dirham alaabtan iibi baa la yihi kun dirham si kun dirham wuxuu udhigmaa gebigiisuba taqriiban boqol dinaar boqol dinaar ayuu kunka dirham u dhigmaya haddaba ninkii wuxuu is yihi kun dirham way yar tahay kun dinaar ku iibi eeg iminka waay waxay noqonaysaa maalan oo kale waxaa lagu yidhi alaabtan qaado boqol kun oo shilin si markaasaad qaadayoo halkii boqol kun ee shilin aad ka siin lahayd boqol kun oo dollar baad siisay hadda soo arki maysid lam yaix iibkaasi waba kama jiraan ma ansaay hadda faa'iido badan baabad keentay waxaa lagu leeyahay war ninkani wixii uu kuu sheegayba maad samaynba ninkani shilin ku yihibu ku yihi wixiiba intaad ka tagtaad wax kala doonatay wixii lagu dirayba waxaanay hadaad laba boqol oo kun ku iibin lahayd waata soo socota laakiin wixii la sheegay ee fasaxa aad u haysatayba jinsigii dhammaa baad bedeshay jinsigii dhamaa ayaad bedeshay jinsigii aad u haysatay ogolaanshahaba jinsi aan ahayn baad wixii ku iibisay lama ogola yaa kuu fasaxay waaa doolarkan iyo waa yaa ka guuda wain qaala haddii uu yihaahdo bic bialfin yani bialfi dirhamin maala kun dirham ku iibi fabaaca bialfayni laba kun oo dirham buu ku iibiyey sax iyadu waa waayo de wixii la doonayayo kunkii dirhama waad haysaa kun kale oo siyaadahna waad haysaa marka iyadu mushkilad ma laha ilaa an yanhaahu inuu markii hore u diiday mooyaane kun dirham ku iibiyo waxba ha ku darin buu ku yidhi waxba ha ku darin boqol kun oo shilin ku iibiyo waxba ha ku darin dee laba boqol oo kun ma siin kartid marka waxba ha ku darin baa lagu yihi wain qaala hadduu yidhahdo bic bialfin kun ku iibi yani kun dirham maalan fabaaca bialfin wa hawbin kun dirham iyo maro ayuu ku iibiyey faqad qiila waxaa la yihi yajuusu way iska ansaxaysaa oo maxay u ansaxday dee kunkii dirham ee loo diray wuu hayaa mar siyaado ahna wuu hayaa markaa ninkani wixii loo diray kama baydhine khayr buu kusoo kordhiyey waa sida asaxa awey qawlka muctamedka wejiga muctamedka awey waqiila waxaa la yidhi mee laa ma banaano oo maxaa dhacay dee maradan yaa u diray bal ila ku dirhan baa loo diray maradani maxay ahayd maradani wixii loo dirayba way ka baxsantao jinsigii wuu ka baxay laakiin waxaa loogu jawaabay waar maradani ninkani maanta wixii loo diray wuu hayaa kunkii dirhamee loo diray ee alaabtan ku iibi la yihi wuu hayaa maradana waa ka dheeraad dee dheeraadkii haddaanu dheef noqonin dhib keeni maayo marka iyadu waa caadi wain qaala hadduu ihahdo bic bialfin muajalin kun dayna ku iibi iibiyo kun daynoo maaragtay maalan sanad la sugayo ku iibi fa baaca bialfin xaalin kun imika la kala qaadanayuu ku iibiyey jaaza de iyaduna way banaan tahayoo dee si fiican buu yeelay khayru buu kordhiyey ilaa an yanhaahu in marka hore loo diiday mooyaane waxaa lagu yihi kun dayn ah ku iibi oo kuma iibin kartid naqad kuma iibin kartid kaash waa in kun dayn ah oo bil la sugay ama laa bilood la sugay un baad ku iibin karta hadii la yihi de waa inuu sidii un yeelo ilaa an yanhaahu in loo diiday mooyaane aw amaba se kaana amanu lacagtaaba waxay tahay mimaa yustadaru bixifdihi wixii markaa xifdigiisa dhibaata ay qofka kasoo gaarayso oo lagu dhibaatoonayo filxaal iyadoo laisboobayo ayuu wuxuu yidhi war orodoo alaabtan iibiyo kun doolaroo daynahoo sanad la sugayo ku iibi markaasaad kun doolaroo imika la kala qaadanayo ku iibisay waana la isdhacaya meesha waa meel la weeyaan de iyadana iibkii ansixi maayo waayo ninkani dee wuxuu u dan lahaaba lacagtu ha kuu maqnaato hadhow markay waxaan kala degaan ciddii laga dhacayo kale ha laga dhace wixii mar ay kala degaan adiga xuquuqdaadi raadso laakiin imika adigii baa dhibaato u soo jiiday iyadana lagu ogolaan maayo wain qaala wain qaala hadduu yihi ishtari bialfin xaalin kun imika la kala qaadanayo oo naqada ku iibi ah, ku soo iibi imika tani waa waa ishtari mar baan tarjamada isdhaafinayaa idinku ishtarid iyo bicd iyo beyc iyada ishtira waad kala garanaysa farqigi udhexeeyey waa saas wain qaala hadduu yidhaahdo ishtari bialfin xaalin kun imika la bixinayo kusoo iibi marka alaabbaa loo soo iibinaya imika kunkana isagaa bixinaya wey macnuhu fashtaraa wuxuu ku soo iibiyey bialfin muajalin kun la sugayo de way banaanta oo maxay u banaanaata dee kun imika lagaa doonayo iyo kun lagaa sugayo kee ku fiican de kunka lagaa sugaya kuu fiican markaa ninkani wixii aad u dirtayna waa yeelay wax khayrna wuu kuu soo kordhiyo wakti aanad adigu markii hore dhiganinba na wuu kuu dhigo lacagtii lagaa sugo iyaduna waa caadi wa qiil baa wuxuu leeyahay laa yajuuzu ma banaan oo maxaad u diiday de wuxuu leeyahay dhibaataa ka iman karta oo dhibaatada ka imanaysa waa maxay kunkii iminka waad haysa wixiina waa tan ajal la qabtay waxaba laga yaaba haddaad iminka bixi tira in lagu diido oo lagu anagu wakti baanu qabsanay iminkana hawlaa jira ma qaadayna lacagtii iyo waktigeedii noo ay noo ahaato adigiina ilaalintii ay kugu adkaato oo dhibaata ay kaa soo gaadho laakiin waxaa la yidhi inta badan taasi waa iska mxuu ahaaye de waa xaalado gaarahune sida caadiga ah waktiga waktigu waa faa'iido soo korodhay ma aha khasaara ma aha wain qaala ishtari cabda intaa dambe malaha waa isaga soo soco tahay joojin wa sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam ilmo yar la dirta ma ogola laakiin madaahibta kale hadday ogola waynagii soo sheegnay ama ha badnaado ama laga caqli badnaa